بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد waa casharkii waa casharkii tobnaad sagaalaad waa casharkii sagaalaad sagaal casharada jurumiga wuxuu ku saabsan yahay الناaئب عن الفاacل tacriifkiisa iyo أqsaamtiisa qaala almualifu raximah اllah baabu lmafcuuli aladii lam yusama faaciluh baabu almafcuuli aladii lam yusama faaciluh wuxuu baab yahay almafcuul aladii lam yusama faaciluh faacilkiisa aan la magacaabin wa huwa alismu ismi weeye almarfuucu la rafcinayo aladii ismigii lam yudkar aan la sheegin macahu faaciluh casharka casharkan ka horeeyey waxaanu soo sheegnay asmaadu inay qeybsamaan marfuucaat mansuubaat iyo makfuudaat waxaan sheegnay inuu marfuucaatku toddoba yihiin alfaacilu wاlmafcuul اladii lam yusama faaciluh wاlmubtadaأu wa khabaruhu wasmu kaana waakhawaatiha khabaru ina waakhawaatiha wاtaabicu lilmarfuuc wa huwa arbacatu ashyaa annactu wاltawkiidu wاlcadfu wاlbadel ayaan soo sheegnay faacil buu ka soo baxay wuxuu ku tacriifiyey alismu almarfuucu almadkuuru qablahu ficluh waa ismi la rafcinayo oo hortiisa lagu soo sheegay ficilkiis laba u daahir iyo mudmar daahirkiisu waa lixdii ismi mid ka mida inuu noqdo ismi mufrada ama jamcu tagsiir ama jamcu jamculmu'anah saalim ama jamcu jamculmudakir saalim ama muhana ama asmaa alkhamsa hadduu noqdo waa daahir udmarkiisuna waa labayo toban darabtu darabta darabti darabtuma darabtum darabtunna daraba darabat darabaa darabuu darabna darabtu darabna darabta darabti darabtuma darabtum darabtunna daraba darabat darabaa darabuu darabna labayo tobankaa <clears throat> intaa waxaa dheeraa sida loo icraabayey hadduu daahir yahayna sida loo icraabayey hadduu madmar yahayna sida loo icraabayey hadda waxaa uu galayaa baabka ku xigay baabkan laba magac buu leeyahay muxaadii hore naxweeladii hore ee waagii hore jiri jiray waxay u yaqaaneen almafcuul aladii lam yusama faaciluh waa magaca uu musanifku u bixiyey mafcuulkii aan la magacaabin faacilkiis siiba weyhi iyo waman ilayhi waman qablah siiba weyhi iyo dadka isku xilliga ahaayeen iyo dadkii ka horreeyey iyo waxay u yaqaaneen almafcuulu aladii lam yusama faaciluhu magacaasi u yaqaan mutaakhiriintii laga soo bilaabo ibnu maalik moxamed ibn cabdillaahi ibnu maalik iyo wixii ka dambeeyeyna waxay u yaqaanaan annaa'ib can alfaacil magacaasoo caan ku yahay magacaasaana ka fiican cibaaradaa dambaa ka fiican cibaarada mutaqadimiinta oo in la yidhaahdo ka gaaban annaa'ib can ilfaacil faacilka kii naa'ibka ka ahaa annaa'ib can ilfaacil annaa'ib can ilfaacil wuxuu yidhi musanifku baabu lmafcuuli aladii lam yusama faaciluh mafcuulu bihigii aan faacilkiisa la sheegin ama annaa'iba can ilfaacil kii faacilka bedelka ka ahaa qaala wahuwa lismu ismi wey almarfuucu la rafcinayo alladii ismigii lam yudkar aan la sheegin macahu maciisa faaciluhu faacilkii ficilka ku dulriday mafcuulu ladii lam ama naaib alfaacil waa waa ism waa ism ficil iyo xaraf midna naaib faacil ma noqdo ficil ma noqdo xarafna ma noqdo waa yahay almarfuucu waa la rafcinaya naaib faacil lama nasbiyo lamana khafdiyo marfuucaadku ka mid yihi mansuubaadka kuma jiro mahfuudaadkana kuma jiro waa yahay alladii lam yudkar macahu faaciluhu ee aan maciise la sheegin faacilkiis macnuhu waxaa weeye marfuucaadkii kale oo dhan buu saarayaa ismigaan rafcisan ficil baa ku dul dhacay lamana sheegin ciddii ficilka ku dul riday waa ismi rafcisan oo aan la sheegin yaa ficilka ku dul riday sida duriba camrun camar baa la garaaca camar baa la garaacay wa ukrima zaydun zayd baa la karaameeyey wa suliqal mataacu alaabtii baa la xaday wa julisa cindaka agtaadaa la fadhiistay ciddii xaday ciddii garaacday ciddii karaamaysay <coughs> yaa qutila alkharlaasuun qur-aanka haddaan u leexano qutila alkharlaasuun waxaa la lacnaday beenaalayaasha beenaalayaasha waa la lacnaday yucrafu lmujrimuuna bisimaahum yucrafu waa la garanaya almujrimuuna dembiilayaasha ciddii garanaysa lama sheegin waa la garanayaaba bisimaahum calaamadooda lagu garanaya qiyaamo marka la tago daalinka calaamadiisa lagu garanaya daalin ma dhumanayo ah. wakaa marka waxaad ku garan waayen waa ismi rafcisan oo ficil ku dul dhacay aan la sheeginna ciddii ku dul riday ukila acaamu cuntadii baa la cuna yaa cunay lama sheegin lama garanaya lamama sheegin hadii la rabaa la garanaya lakiin lama sheegin oo waxaa dhici karta wixii in la garanaya laakiin la la qarinayo waa garanaysa laakiin waa qarinaysa suriqal mataac waad leedaa saariqii meeshu taagan yahayo inuu afka kugu dhuftaa ka baqaysa <laughs> haddii ku yidhaah warbadanida marka waxaad le war alabki laxad baa odhanaysa bookilo tacaamu cuntada waa la cuna waa ceeb qarinaysaa kii cunay yaa waxaa la yidhaahdaa eh, annaa'ibu can ilfaacil waa ismi rafcisan oo aan la sheegin cidda ficilka ku dul riday almafcuul aladii lam yusama faaciluhu baa la yidhaha naaibfaacilna waa la dha naaibfaacil maxaa loogu bixiyey axkaamtii faacilkao dhan buu qaadanay intiisii buu qaybsanaya daahir iyo mudmar daahirkiisu waa intii daahirka faacilka ahayd mudmarkuna waa intii faacilka ahayd mudmarka noqon jirtay wuxuu yidhi musanifku raximah allahu tacaala wuxuu yidhi baabulmafcuul aladii lam yusama faaciluhu wahuwa alismu ismi wey almarfuucu la rafcinayo alladii ismigii lam yudkar aan la sheegin macahu maciisa faaciluhu faacilkii ficilka ku dul riday <clears throat> intaa haddaa garatay fain kaana alficlu maadiyan ficilka ku camalfalaya hadduu maadi yahay duma awalhu xarafka koowaad baa la godi wa kusira waa la hoos dhigi maa qabla aakhirihi aakhirkiisa waxa ka horeeya wain kaana mudaarican mudaaric hadduu yahayna duma awalhu awalka loo godi wafatixa waxaa la kordhigay maa qabla aakhiri aakhirkiisa wax ka horeey ficilka maadiga ficilka naaifaalka qaadanaya halkaan kuugu celiyo waa muhim waa muhim waa muhim ficilka naabifaacilka qaadanaya ama mafcuul ladii lam yusame faaciluhu rafcinaya waa laba ficil keliya afcaashu saddex maadi iyo mudaaric iyo amar bay ahaayeen amarku naabi faacil ma qaato xagga dhig maadi iyo mudaaric keliya naabi faacil qaata mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu ama naaib alfaacil annaaib can ilfaacil waxa un qaata maadi iyo mudaaric bes war u fiidsada war iska jira naaib اfaacil maadi iyo mudaaric bs baa qaata amar ma qaato waayahay isbedel baa ku dhaca maadiga iyo mudaarica isbedel baa ku dhaca markay naaib faacil qaadanaya maadigu daraba akala akada buu noo ahaa mudaaricuna yadribu yakul ya'khudu buu inoo ahaa marka ay naaib faacil qaadanayaan isbedel baa ku dhaca maadiga xarafka ugu horeeyaa la godaya xarafka ugu dambeeya xarafka ka horeeyana waa la hoos dhigay qabla aakhir baa la yidhahda aakhirka waa kan ugu dambeeya qabla kan ka horeeyana waa la hoos dhigay ficilka maadiga markuu naaiba faacil qaadanayo xuruuftiisaa saa u eegeysa hortaasaa usoo dhiganaysa saasaa u eegeysa sidaa baa u eegeysa labada indhood baa ku eegeysa xarafka ugu horeeya gadaal baa saaraysa xarafka ugu dambeeya baad tegaysa kan ka horeeya kan ugu dambeeya maaha kan ka horeeya aa hoos dhigaysa sida daraba maxaa ugu horeeya ba baa ugu horeeya godaal dhakab ku siiy du dhe du maxaa ugu dambaysa ba maxaa ka horeeya ra ra hoos dhig ri dhe duriba dhe a inalaqa wuu baxay weeye moogta maxaa ugu horeeya alif god xamsatulwasli baa ugu horeysa god un dhe un maxaa ugu dambeeya qaaf maxaa ka horeeya laam laamkan hoose unuliqa dhe unuliqa waa lala baxay waaya istaqraja waa ficil maadi moogti maxaa ugu horeeya hamsu god us dhe us ustukri ja jiimka raabaa ka horeysa hoos dhigayana ustukhrija dhe ustukhrija akala maxaa ugu horeeya alif waa godaysa xarafka ugu dambeeya waa laami maxaa ka horeeya kaaf hoos dhig ukulad ukila dheh shuriba dheh suriqa dheh qutila dheh lucina dheh lucina aladiina kafaruu min bani israaiila qur-aan ma ku aragteen waa waa ficilkaa waa naayo faacil bay qaadanaysaa lucina aladiina kafaruu aladiinadaas naayo faacil wey saasaa odhanaysa hadduu mudaaric yahay hadduu mudaaric yahay xarafka ugu horreeya waa godaysaa sida maadigii kale xarafka ugu dambeeya kan ka horeeyana waa kordhigaysa cagsigii maadiga waa la hoos dhigaya isagoo kordhigaysa godaalka waa isla wadaagaan hore awalka u god aakhirkana u hoosdhig awalka u god aakhirkana u hoosdhig sida yadrib yudrabu dheh yaqtulu yuqtalu dheh yucrafu lmujrimuuna bisimaahum yastakhriju yustakhraju dheh yanaliqu yunalaqu dheh laqu kordhig saa dheh yashrabu yushrabu dheh aka naaibulfaacil laba ficil baa qaata maadiya mudaaric keliyaa qaata amarkuma qaato maadigu markuun ay facil qaadanaya xarafka ugu horreeya waa loo godaa xarafka ugu dambeeya kan ka horreeyana la hoos dhigaa mudaarici markuun ay facil qaadanayo xarafka ugu horreeya waad ku godaysaa ugu dambeeya kan ka horreeya inuu kala goday idan marka maxaa ku kala garanaysaa faacilka naib faacilka waa laba ismi labaduba rafcisan yihiin labada ficil ka horreeya maxaa ku kala garanaysa dee midna midna ficilkiisi lama bedelo midna waa la bedelay daraba zaydun iyo duriba zaydun bay kala yihiin qofkii haddaan is dee daraba zaydun waa faacil zaydunkaasi duriba zaydun waa naaib faacil wax isu egba maba ahaba waaba habeen iyo maalin midna qoraxdii baa soo jeeda midna qoraxdii baa dhacday waba kala garanaysaaba duriba zaydun iyo daraba zaydun yudrabu zaydun waa zayd waa la garaacay oo naaib faacil yadribu zaydun isagaa wax garaacay waa faacil alamru saahilun walkhadu yasiir arrintu waa fududahay hawshu waa waa kaawe kama duwana adigoo wax kan la yihaahdo shukulaato cunay qaala fain kaana alficlu ficilku hadduu yahay maadiyan duma awaluhu awalkiisa waa logodi wakusira waa la hoos dhigay maa qabla aakhiri wain kaana hadduu yahay mudaarican duma awaluhu awalka loogodi wafutixa waa la hoos dhigay maa qabla aakhiri aakhirkiisa wax ka horeeya halkaasi waa afcaasha qaadata iyo sida loo isbedelka ku dhaca qaala wahuwa calaa qismayn kee naabilfaacilkii wey aahirin waa mudmar aahir iyo mudmar waa sidaa naabilfaacilkiiba qaybi ilaa waxaanu ahay annaa'iba can alfaacil tacriifuhu wa aqsaamu qayxidiisa iyo qaybihiisa qayxidiisa iyo qaybihiisa sideedana naxwadu waa qayxid iyo qaybin waa idiin sheeg cilmigoo dhanna saasoo kalea lagu bartaa wax waa inaad kuu qeexan yihiin kuuna qaybsan yihiin bili aadan waa maxay insaan waa maxay waa xayawaanu naatiq waa noole fakera noole fakera wey meequu qaybsama warkaab kadib waa qaybi isku mid ba ma noolaa mise may waa labiya dhadig wey inkastoo hadda laysku haysto l lab dhadig maba jiraba gaalada ay yidhahdeen insaanku waa mid ay yidhahdeen waa beentood innagay rabaan in indhaha naga ridaan soo kaa ninku gar kale gabadhun garka lahayn kala duwan waa yahay kasoo gudub daahir iyo mudmar buu qaybsamaa faacil waa maxay waa almafcuul اladii lam yusama faaciluhu waxa weeye alismu اlmarfuucu اladii lam yudkar macahu faaciluhu waa tacriifkiisi waa qeexidii qaybintiina waa daahir iyo mudmar kaleyi labadaasuu noqdaa daahir maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa wixii laga wadi jiray naabi faacil waa muhim day maxaa laga wadaa waa su-aal muhima ah. naxwada dhexdeeda markaad joogto waxaa maxaa laga wadaa waa suaal muhima ah. su-aal muhima ah. waa su-aasha aan ku caanamaalayno aan ku caddaysanayno marka mar kasta waa inaad su-aashaasi kuu taagan tahay maxaa laga wadaa wixii aa fahmi weyday aniga weydi maxaa laga wadaa anaa hadlay waxaan ficlun waa garan weyde maxaa laga wadaa idhe haye faacil maxaa laga wadaa idhe naayo faacil maxaa laga wadaa idhe daahir maxaa laga wadaa idhe mudmar maxaa laga wadaa idhe waan kuu sheegay berri markaan ku imaado maxaa laga wadaa aan ku ihaahdo geesaha dhugdhugan waxaad igu tiraahdaa waxaa laga wadaa waxyo waxaa anna waxaan ku leeyahay waa mahadsan tahay sababto a ah waa jawaabtay haddaa garan weydiidna dee waa garan weydaan ku odhanaya waa intaasina waa iska dhextaal waxaan waa soo jeedin un waaya daahir iyo mudmar buu qaybsamaa daahir maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa wixii laga wadi jiray faacilku markuu daahir noqdo oo waxaas maxay ahaayeen lixdii ismid ka miduu noqdaa laga wadaa naab faacilkii waa daahir waxaa laga wadaa waa ismu mufrada ama waa jamcu tagsiir ama waa jamcu lmu'anath isaalim ama waa jamcu lmudakar isaalim ama waa muhana ama waa alasmaa alkhamsa eh, dariba zaydun wayudaraba zaydun wakrima camrun wayukram camrun musanif ku tusaalay mudmar naabi faacilka waa mudmar waxaa laga wadaa waa labayo tobankii faacilka noqon jirtaa naabi faacil noqonays oo maxaan ku garanayaa markay faacilka tahay markay naabi faacilka tahay taas isweydiin male ficilka ka hor ayaa isbedelay markay faacilka tahay waa darabtu markayna ay faacilka tahayna waa duribtu waduribna hada wuu tiriyey musanifku duribtu waduribna waduribta waduribti waduribtuma waduribtum waduribtuna waduriba waduribat waduriba waduribu waduribna kii horena daraba waxay ahayd darabtu wadarabna wadarab wadarabti wadarabtuma hmm. kala duway marka hore waa faacil marakanna waa naa'ib faacil naa'ib alfaacil قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد ويكرم عمرو ويكرم عمرو والمضمر اثنا عشر لم يتوي نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا انت سو انت سو سو حدد ما كان مغان اعرابك بس اعرابك بس daahirkaan ka horayno duriba zaydun markaa ciraabiis duriba ficlu maadin mamnuyan cala alfatxi laa maxala lahu min alacraab zaydun meeshaa faacil odhanaysay naaibu faacil naaibu lfaacil ama naaibu faacili duriba waa naaibu faacilkii duriba naaibu faacili duriba inta dambana ku tumo marfuucun wa calaamatu rafci adamatu aldaahiratu calaa akhirihi liannahu ismu mufrad wyudrabu zaydun yudrabu ficlu mudaaricun marfuucun litajarudihi min annaasib wاljaazim wacalaamatu rafcihi adamatu aldaahiratu cala akhirihi liannahu ficlu mudaaricun lam yatasil biakhiri shay zaydun naaibu faacil yudrabu marfuucun wacalaamatu rafci adamatu aldaahiratu cala akhirihi liannahu ism mufrad ukrima camrun ukrima ficlu maadin mabniya cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab waa la karaamiyey camr wey أمر نائب فاعل أكرم مرفوع بكرم وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد ويكرم يكرم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم يعني ورفع سين سببت الناصب يجازم بان قال المصنف كهرك وقصه شيء كيري فعل كمضارع ولي ورفع سين هذا الناصب يجازم قال لأنه فعل مضارع الذي لم يتصل بآخر شيء أمر نائب qaala wlmundaru itnaa cashar waa labiyo toban intii tabtii faacilka aad u ciraabaysaa u ciraabaysaa keliya meeshaad faacilun lahayd baa naa'ib faacil odhanaysa fii maallin fii maxalli rafcin faacil baad lahayd soo maa fii maxalli rafcin naa'ibu faacil intaa keliya ii kala bedel faacil iyo naa'ib faacil ii kala bedel bas hadda duribtu oo kale necraabay xoranaysa duribtu ficlun wa ficlun wa naa'ibu faacilin ama durib ضرب فعل ماض مبني على السكون لا محل له من الإعراب والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل ضربنا ضرب فعل ماض مبني على السكون لا محل له من الإعراب نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل كي هو فاعل بأورانيس وضربت ضرب فعل ماض مبني على السكون لا محل له من الإعراب والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل وضربت ضرب فعل ماض مبني على السكون لا محل له من الإعراب والتاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع نائب فاعل وضربتما ضرب فعل ماض مبني على السكون لا محل له من الإعراب تما ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل وضربتم ضربتم ضرب فعل ماض مبني على السكون لا محل له من الإعراب تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل وضربتن ضرب فعل ماض مبني على السكون لا محل له من الإعراب تن ضمير متصل مبنيا تن مبنيا على الفتح في محل رفع نائب فاعل وضربا ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والالف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل ضربوا ضربا وهي ضربا ضربا ضربا بن إعراب آه. وضربوا فعل ماضي مبني على الضم لا محل له من الإعراب والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل وضربنا ضرب فعل ماض مبنيا على السكون لا محل له من الإعراب والنون ضمير متصل مبنيا على الفتح في محل رفع نائب فاعل وحسب أقول لسانه كرال هذا كاسي مرقى وامحي والنائب عن الفاعل خلاصة ونائب الفاعل ولي هذا مفعول الذي المسمى فاعلون ولي تعريف كيسو اسم لرفعنا يو ولا أن للشيء عدي waa ismi la rafcinayo aan la sheegin cidii ficilka madulka day afcaasha amar ma qaato naa'ib faacil maadi iyo mudaaric kaliya qaata maadiga awalka loo godayaa qabla akhirka waa loo hoos dhigaya markuu naa'ib faacil qaadanayo mudaaric awalka loo godayaa qabla akhirka waa loo kordhigaya daahir iyo mudmar buu qaybsamaa daahirkiisu lixdii ismi mid ka mid ah hadduu noqdo weeye mudmarkiisuna labayo toban damiir weeye duribtu uduribnaa uduribta uduribti uduribtuma uduribtum uduribtuna uduriba uduribat uduriba uduribu uduribna labiyo tobanka weeye cashar kooban oo gaaban weeye maanta naabi faacilka ayaan ku ekaysanaynaa insha allahu tacaala guul baan idiin rajeynaya wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu